بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بين واحد عديسا ما في التوقيعات توقيعات وحا كسغن الآتية سوى الصعداء ومن جمال الإيجاز إيجاز كإيا قاب نذا قروح ذا بضن توقيع وحا لو يقانا وراغ مركا الله صادر قفك مضحضها uu ka fikiro waraaqda wuxuu ugu jawaabayo xukunka uu siiyo ama jawaabta uu siiye aadka u gaaban ayaa tawqiic loo yaqaana kolkaa tawqiicu saxiixyadan wax lagu saxiixo waa la yidhaha laakiin asalkiisa hore wuxuu ku soo baxay xukun kooban ama kelmad nuxur le oo xukunkaaga laga faa'iidaysanayo ayay waraaqda dhabarkeyga ku qori jireen waraaqda markay akriyaanay fahmaan ayay dhabarka xukun macaan oo qofka maamulkii uu waraaqda ka gaadhay ayuu dhabarka kaga qoraya tawqiic baa la odhan doonaa markaa bayin waxaad caddaysaa maa fi tawqiicaat alaatiya oo min jamaali liijaaz gaabnida kooban ah abu jacfar ilmansuur abu jacfar ilmansuur wuxuu ku saxeexay fii shakwaa qowmin qoom ka cabanaya min caamilihim shaqaalahoogii hadalkan kamaa takuunu yu'ammaru calaykum eeg buu akriyey iyo cabashadoodii markaasuu yidhi kamaa takuunu si alla sida ad tihiin unbaa yu'ammaru calaykum amiir laydinku samayn haddaad dad wanaagsan tihiinna amiir wanaagsan baad helaysiin haddaad dad xun tihiinna amiir xun baad helaysiin kolkaa waxoogaa cabashadoodii markay badatay dadka cabanaya ayaa eedda loo soo jeedinaya markaasaa lagu yidhi kamaa takuunu yu'ammar calaykum wa kataba ilayhi saaxibu misr wadanka misr ninkii haystay ayaa soo qoray binuqsaani niil webigii niil inuu biyihiisii hoosay u dhaceen fa waqaca waxa dusha uu kaga qoray ninkii uu u qorayey madaxda ahaa dahir caskaraka min alfasaadi yucdika niilu lqiyaada kelmadaasi waa sidii tasxiixi waa sidii saxiixii oo kale weeyaan wuxuu ihi dahir caskaraka war ciidankaaga ka ka maydh min alfasaadi xumaha ku jira ka maydh yucdika niilu webiga niil ayaa ku siin alqiyaada hogaankee webiga niil uu ku yeeliyo biyihiisii badnaa way soo noqoniye ciidankaaga dad xun baa ku jira dadka xun ka saar waxay ka dhigan tahay marka dulmigu uu bato barakada ayaa tagta oo waxyaabo badan oo jiri jiray ayaa meesha ka baxa webigaa niil wuxuu la nusqaamay ciidankaaga ayaa ayna ku jirin maxay barakada iyo wanaagu wawaqaca calaa kitaabin kitaab buu tawqiiciyey licaamilihi caamilkiisii calaa xims magaalada xims haystay uu lahaa waqad kasura fiihi lkhada khadi baana ku batay ninkii magaalada ximis haysan jiray ayaa waxa dhacay waraaqtuu soo qoraaba waraaq khaladle ayay ahayd waxaa horey u jiri jiray beriga ninka horta wasiir noqonaya asalba wuxuu ahaa labiyo tobanka fani ee luga alcarabiya nin meel iska dhigay buu ahaan jiray lazman shardibay ba ahaydba dowladdii cabaasiyiinta waxba ma noqon jirin ninka luqa alcarabiya inuun waxsi ay ka yihiin ninka qoraaga noqonaya ama diiwaanka wax ka qorayaana waa nin luqa alcarabiya siday tahay u garanaya ayaa lazman ahayd haddaa nin ximis ninka haystay waraaqa la waraaqduu soo qoraba khalad baa laga heli jiray khalad luqadeed oo ninkaasi uu galay baa laga heli jiray waxaa dusha looga qoray oo ninkii ka sarreeyey uu u qoray istabdil bikatibika bikaatibika waylastubdila bika waxaa lagu yihi war waxaad samaysaa ka wax kuu qoro bedel intaan adiga lagu bedelin haddaad bedeli weydo ka wax kuu qora ee waraaqaha kuu qora adaa lagu bedeli doonaa weeyi kolkaa waa tawqiic waa saxiixii oo kale weeyi istabdil waxaad bedeshaa ka qoraalka kuu sameeya wa wailaa haddaad bedeli weydana istubdila bika adiga laftarkaagaa lagu bedeli wa kataba ilayhi waxaa soo qoray saaxibu lhindi ana jundan ciidamo shaqabuu calayhi inay isaga kacdoon ku sameeyeen wa kasaruu inay jebiyeen aqfaala beyt ilmaal bangigii muslimiinta furayaashiisii inay jejebiyeen fa waqaca wuxuu ugu soo eh, tawqiiciyey low cadalta haddaad cadaalad samayn lahayd lam yashqabuu qoladaasi kacdoon kugumayn sameeyeen walow wafayta haddaad hantida u oofin lahayd sidii wax loogu talagalayna lam yantahibuu mayna boobeenba maalkaa baytulmaalka war waa xaggaaga baa la yidhi ceebtu waa xaggaaga ee xaggooga ma aha wa waqaca haaruun rashiid haaruun rashiid baa tawqiiciyey ilaa saaxibi khuraasaan khuraasaan ninkii u saaxiibka ahaa daawi jurxaka war dhaawacaaga bogsii oo dawee laa yatasicyuuna yuuna ballaadhanine ciidamada khuraasaan ninkii watay ayaa ka cawday in waxoogaa wadankii khuraasaan hadalle ay ka jiraan isaga lagaga hor imanayo kolkaa muxuu yidhi daawi jurxaka laa yatasic war dhaawacaaga dawee yuuna ballaadhanine kolkaa waxay ka dhigan tahay haddaad wax ka qaban weydo kacdoonku markuu hor leeyahay waxaad baraarugi doontaa mar waxba ka qaban karaynin daawi jurxaka laa yatasir wa waqaca fii qisati lbaraamika nimankii baraamikada la odhan jiray aynu soo marnay sida xun loogu duulay waraaqdoodii waxaa lagu tawqiiciyey anbatatuhum aaca aacada iyo alla kabaqa ayaa nimankan biqliyey wa xasadathum lmacsiya macsiyadiinii way goysay nimankani way tarmeenoo way tafiirmeen markii ay ilaahay adeecayeen ay dowladda iyo dadka talada haya ay arrimahooga yeelayeen waxay ahaayeen nimankani niman kolkaa tarmaya oo tafiirmaya mar alla markay arrinkii ka baxeenna dee waxa weye macsiyadiibaa jirid goysay oo way baaba'een xaqiiq weeye dagaalo qadhaadh baa lala galayo nimankaa lagu baabi'iyey baraamikada waxaa laga dhigay wax dhintay iyo wax dhaawaca iyo wax baxsaday iyo wax la qabtay afartaasay ahaayeen welibana waxay u badnaayeen wax dhintay iyo wax la qabtay bay u badnaayeen waa inagii soo marnay markii lala hadlayay ee lalahaa fasabaxahum famasaahum wabustuhumu xariirun wasabaxahum wabustuhumu masaahum waa nimankii baraamikadu markaa iyaga laftoodu niman sahlan ma ahayn taariikhda ayaan kolley inoo saamaxaynin inaan waxoogaa aan idinka idhaa nimankaasi waxyaabihii lagu haystay iyo sababta loo loo leynayey ama loola dagaalamayey niman sahal niman niman dhow maahayn nimankaasi wa kataba ibraahim ibnu lmahdi ayaa qoray fii kalaamin lilma'muum isagoo ma'muum la hadlaya ma'muun in cafawta haddaad cafi samayso fa bifadlika waa qiimo aada leedahay wain akhadta haddaad qabato ood cafin weydana fa bixaqika waa xaqaagii kolka waa ninkii la haystay maogta ibraahim ibnu lmahdi waa la haystay ma'muun buu u qoray waraaqdana wuxuu tawqiic uga dhigay in cafawta fa bifadlika haddaad iska kay cafido buu yidhi waa qiimo aad leedahay oo abaalan ku haynayo wa in akhadta haddaad iska qabsato oo dee aad ninkan dishabana fa bixaqika xaqaagii baad u dilaysaa fa waqaca alma'muunu ma'muun baa isna dusha sare kaga soo qoray waraaqdii iyo tawqiic alqudratu tudhibu alxafiida waa halkay soomaalidu ka ee hadalla la kala odhan og ilaahna la kala baryo ogti weeyaano wuxuu yidhi alqudra awooda aad hadalka u leedahay tudhibu waxay baabi'isaa alxafiidata cadhada laguu hayo haddii cadho laguu hayo ood si wanaagsan qofka ula hadasho cadhadiiba way baabi'i wari waan ku saamaxayba buu yidhi hadalkaasaanan kugu saamaxay buu yidhi dartii wa waqaca ziyaad ibnu abiihi waa ninkii shalay aan soo maraynay ziyaad ibnu abiihi baa la yidhaah aabihii lama aqoon waa ninkaynu lahayn ziyaad ibnu abiihi wuxuu isna soo tawqiiciyey hadalkan fii qisati mutadalim nin dulmi sheeganaya ayaa waraaq soo qoray wuxuu ugu soo jawaabay kufiit lagugu filaa kufiit war lagugu filaa weeyaan waa lagaaga filaaday arrinkaa wa waqaca jacfar ibnu yaxya ayaa isna tawqiiciyey licaamilin caamil buu u tawqiiciyey kahurat shakwaa minhu cabashadiisu ay badatay nin in badan laga cawdo ayuu sidan ugu soo tawqiiciyey wuxuu yidhi kaura shaakuuka kuwii kaa cabanayey baa batay wa qalla shaakiruuka kuwii kuu mahadnaqayeyna way yaraadeen fa imaa cadalta war inaad cadaalad samayso way ctazalta iyo inaad isxasisho labadaa kala dooro cabashadaadina way badnaatay shukrigaagiina wuu yaraaday ee inaad cadaalad samayso iyo inaad iscasisho labadaa waxba kaagama dhexeeyaan wa waqaca fii qisati maxbuus nin maxbuus ah qisadiisii ayaa isna uu ku tawqiiciyey nin baa la xidhay markaasaa la yidhi talow maxaa lagu xidhay alcadlu awqacah buu yidhi war cadliga cadaaladda ayaa soo xidhay ninkan oo qabatay wa tawbatu tudliquhu tawbaduna iyadaa sii dayn doonta oo furi doonta ninka jeelka ku jira cadaaladina waata soo xidhay tawbaduna iyadaa cafin doonta hadduu tawbo keeno waa la iska sii dayn doonaayo cidima haysan doonto tamriin tamriinkan afraad waxaa jiri jiray nin dabba la odhan jiray baa jiri jiray waa nin maahmaahyo badan buu sameeyey ninkani luga alcarabiya baa la odhan jiray ninka dabbe la yidhaha laba wiil buu dhalay labada wiil waxaa la kala odhan jiray sacad iyo sucayd maxaa la kala odhan jiray sacad iyo sucayd baa la kala odhan jiray geeloogii baa ayaa lumay geel bay lahaayeenoo geeloogii ayaa lumay waxaa la tilmaamaa labadii nin ee sacad iyo sucayd ahaabaa ka daba tegay geeli iyagoo raadinaya sacab way kala baydheeno wuxuu waradna waraad ma u doon anna xaggaasaan u doonaya baa la yidhi markaasaa ninkii sacad la odhan jiray baa geelii helay geelii buu soo celiyey ninkii sucayd la odhan jirayna geelii wuu waayey markuu geelii waayey ayuu nin odayo oo dee odayaashii carbeed ee khatarta ahaa ayaa meel kula kulmay xaari baa la odhan jiray markaasuu ku yidhi waryaahe laba laba laba laba wuxuu xidhnaa burdo labadii go la xidhan jiray oo aada u qurqurux badan buu xidhnaa waryah war labadaa burdo isii buu ku yidhi ku siin maayo buu yidhi o anaa iskale waa sucayd ma og intuu qabtay ayuu qoorta ka jaray seef buu qoorta kaga jaray markaasuu labadii maro ka furtay laba maro aada u qurux badan bay ahaayeen odaygii dambe la odhan jiray ayaa geelii sacad uu u soo celiyey geelii laga quustay ayuu horta sacad u soo celiyey isagoo wada ayuu keenay ninkii sucaydana meydkiisii ayaa loo sheegay markaasuu odaygii intuu dawakay ayuu yidhi asacdun am sucayd mahmaadaasi markaasay baxday asacdun am sucayd asacdun am sucayd waxa weeye hadday mar kugu kulmaan guul iyo guul daro guul iyo guul daro markaasaa mid alla ma tan aan ku farxaa mise tan aan ka naxaa ma guushan aan ku farxaa mise guul darradan aan u baroortaa asacdun am sucayd sacad waa kii lagu farxayey ee geela soo celiyey sucaydna muxuu noqonayaa waa kii laga naxay ee meydkiisa la keenay ayuu noqonayaa waxaa la tilmaamaa ninkii daba la jiray ayaa wakti dheer joogay isagoo wakti dheer daba jooga ayuu xajka tegey suuqay carabi iskugu iman jireenoo suuqu cukaada la yidhaah ayuu aaday daba oo suuqul cukaada jooga ayuu ku soo baxay ninkii xaaris la odhan jiray inankiisa dilay ma garanaysaa xaariskii inankiisa dilay oo welibana labadii mare ee inankiisa xidhan ayaa ku soo baxay waa suuqul suuqulcukaada waana xajki waa ayaamihii xajka laakiin dabba ma garanayo odaygan xaaris inuu kii yahay inankiisa dilay xaarisna ma garanayo ninkan dabbihi ninku inankiisa dilay inuu yahay haddaba dabba intuu aada u eegay ninku labadii dharu xidhnaa ayuu fahmay labadii wiilkiisu xidhan jiray inay ahaayeen wuu u soo dhawaaday markaasuu ku yidhi ah eh. magacaaga kumaa la yidhaha xaaris baa la yidhaha buu yidhi arxaaris ni dharkaad xidhan tahay qiimo badana buu yidhi dharkaad xidhan tahay qiimo badana war ma ii sheegi kartaa buu yidhi labadaa macawisoodeed xidhan tahay halkaad ka iibsatay xaj joognay waan ku daacad warrami buu yidhi labadan macawisood sow ma aha war niw beri baan nin la kulmay buu yidhi inan dhalinyar ah ayaan la kulmay buu waan weydiistay buu labadii macawisood wuu ii diiday buu intaan dilay ayaan isaga ka furtay buu yidhi oo ma kaw baad kaga siisay buu yidhi ha buu yidhi kaga siiyy waa runta ma buu yidhi ha waryahe seeftaadaaba khatar ahayd ma seeftanaad ku dishay buu yidhi seeftanaad ku dishay dabbaba seef ma sito xaarifna waa nin dilay oo isdhawro oo seef buu xaarifkani sitaa ilaa xajkii buu seef sitaa oo ma seeftanaad ku dishay buu yidhi ha tan lafteeda ahay taa ku dilay buu yidhi war bal macawsahaaga arkay iyadana ii dhiib buu yidhi anqiimeeye uu u dhiibey markuu u dhiibay uu seeftii sidaa u eegay ayuu kolkaa xaarif qoorta ka jaray qoorta markuu ka jaray ayuu halkii ku dhintay labadii macawisoodna uu ka furtay markaasuu ku yidhi intuuna horta qoorta ka jarin mahmaha buu sameeyo wuxuu yidhi alxadiiu duu shujuun bu alxadiiu duu shujuun waa kelmad maahmaaha oo imika in badanaad maqasheen alxadiiu duu shujuun alxadiiu duu shujuun waxay ku macneeyaan allayleh sheekadaasi waa sheeko isku soo noqnoqotay waa sheeko dad badan ay sheegeen inan yar inaad dishay aad macwisahana ka furatay waa sheeko mutawaatir ah wadooyin badan bay naga soo gaadhay bui alxadiiu duu shujuun maahmaah bay noqotay marka alxadiiu duu shujuuninti qolana alxadiiu duu shujuun waxay dhahdeen warkaa waa war laga laga murugoodo markuu yidhi alxadiiu duu shujuun allayleh warkaasi ilo badan buu naga soo gaadhay ayuu qoorta ka jaray ma maaba hadalkii noqday ummadii xajka joogtay oo dhan baa daba u timid iyagoo canaananaya markaasay ku yidhaahdeen afi shahri lxaraam qatalta warma ma bishii xurmada lahayd ayaad naf idil dishay markaasuu yihi sabaqa sayfu alcadla mahmahba iyaduna noqotay sabaqa sayfu alcadla seeftaydaa ka badisay buu yidhi canaantii lay canaananayey kolkaa canaani maanta waxba qaban mayso oo sawta seeftii dee waxay samaynaysay samaysay buu yidhi ashirkeena eh, layliska afraad gebigiisu waa intaa ayuu ka hadlayaa saddexdaa mahmahoodee ninkaasi uu bixiyey ayaa ugu muhiimsan iska soo dhaaf layliska lixaad eeg hadda layliska lixaad waxaynu maraynaa bayin maa fii qowli abi tamaam fi lmadiix min balaagatin wa ijaaz hal gabay ayuu sameeyo markaasuu gabaygii ayuu doonayaa inuu eh, sawir yar ka bixiyo wlow sawrta nafska lam tziidha alىa ma fiika min karami iaaci walow sawarta haddaad sawiri lahayd nafsaka naftaada haddaad sawiri lahayd lam tazidha umaadan kordhiseen calaa maa fiika waxa dhexdaada ah oo min karami ibaac dabci wanaagsanah sharaf wanaagsan ah qiimo wanaagsan ah walow sawarta nafsaka lam tazidha calaa maa fiika min karami ibaaci culima waxaa jira idnaabka waxa weeye waa kii ugu dambeeyey sidaynu garanayno fannigan macaaniga ah inaabku kolka waxa weeye hadalkaaga oo bata waa marka hadalkaaga iyo macnaha uu xambaarsan yahay la laysku qiimeeyo waxaa laysku qiimaynaya hadalkii iyo maxay macnihii uu xambaarsanaa baa la laysku qiimeynaya marka hadalka iyo macnihiisa laysku qiimeeyo ayaa isku qiimeynta waxaa ka soo baxaya inuu maxay batay inuu macnihii batay baa ka soo baxaya manihiiba afwan inuu lafdigii batay macnihiina yaraaday haddaba markaa lafdigu bato laakiin waa liqaradin liqaradin waa inuu macnahaasi u bato bal hadda halkan eeg aliطnaab qaala allahu tacaala ilaahay baa yidhi tanazalu soo degta almalaa'ikatu malaa'igta ayaa soo degta waruuxu ruux ruux oo malakuljibriilihina waa soo degayaa fiiha habeenka laylat lqadriga ah dhexdiisa tanazalu lmalaa'ikatu wاruuxu fiiha bal haddaba waxaad eegtaa markaa aynu nidhi tanazalu lmalaa'ikatu wاruux waxa laysku cadfay waa maxay waa almalaa'ika iyo iyo aruux baa laysku cadfayaa labadaa erey baa laysku cadfayaa almalaaika iyo aruux haddaba ruuxdu waa malakuljibriile miyayna malaaigta muna malaa'igta ku jirin horta malaaigta ma ku jiraa kelmadan ruuxii hisow dheeraadkuma hadii haddii tanazalulmalaaika la odhan lahaa malaa'igtii baa soo degaysa dee isna kamid unbuu ahaa ruux maxaa loo soo celiyey markaa hadalkii saaid buu ku yahay dheeraad buu ku yahay kelmada ruux eh, dheeraad buu hadalkii ku yahay haddana la soco oo macno weyn buu meesha ugu jiraa soomaalideennu way taqaanaa adiga markaa aabbaha uu ku dardaarayo ama meherada lagu dardaarayo waxaa lagu odhanaya wariyahe ee war eh, lacagtaa hagaaji oo doolarka hagaaji doolarku muna lacagta kamid ahayn eeg lacagta hagaajiyo ilaali baa lagu odhan laakiin maxaa ka dambeeya dolarka eeg war dolarku lacagtuunbuu kamid yahay waa noqdo muhiimadda uu leeyahay aawadii ayaa gaar loogu soo saaraya soomaalideennu waxay odhan jireen ilmaha markay dardaarayaan aabbageela ilaaliyo u foojignow hadda hashaa rimanna hashaa dhalaysana ee ilaali bay odhan jireen kolka hasha dhalaysaa geelunbay ka mid tahay laakiin ujeeddada loo soo laba celinayaa way ka qiimo badan tahay weeyi geela kale kolkaa iyada laba jeer ilaali baa lagu leeyahay iyada laba jeer ilaali laba jeer baa ilaali lagu mar iyadoo geela kamid ah ayaa lagu yihi geela ilaali marna iyadiibaa si gaara loo soo qaatayoo hay iyada ilaali baa lagu yidhi laba jeer baa lagu amray haddaba hashaa ilaalinteeda marka la yidhi tanazalu lmalaaikatu waruuxu fiiha baa soo degaysa ilaa jibriil baa kamid a ah waruuxu ruux baa soo degayoo malakuljibriil ah laba jeer baa isaga la sheegay waa tawkiid waa qiimihiisaa la caddaynaya ilaahay baa qur-aanka ku yidhi xaafiduu cala asalawaati wa salaati lwustaa war salaadaha ilaaliya oo salaada salaatulwustaha la yidhahna sii ilaaliya salaatulwustuhu mayna salaadaha ka mid ahayn waa ka mid waxaa loo yaqaanaa cadfu khaasin calaa caam baa loo yaqaanaa siyaadadaa ereyga la soo kordhiyey macno dheeraada dheeraada ayay balaaqada leedahay kolkaa shay kaste ood qiimaynayso waa inaad laba jeer sheegtaa markaad leedahay shayga ha loo dadaalo mar isagoo magaca caamka ah ku jira marna isagoo magaca khaaska ah ku jira wa qaala tacaala ilaah ayaa yidhi rabbi gfir lii waliwaalidaya waliman dakhala beytiya mu'mina walilmu'miniina waalmu'minaat wuxuu idhi rabbi gfir lii ilaahow iga dhaaf dembiga waliwaalidaya labadayda waalidna ilaahow dembigooga dhaaf waliman dakhala beytiya beytkayga dadka soo gala ilaahow dembigooga dhaaf mu'minan isagoo mu'mina walilmu'miniina mu'miniinta ragga ana ilaahow dembigooga dhaaf waalmu'minaati iyo mu'minaadka dumarka aba ilaahow dembigooga dhaaf waxaynu haynaa aayaddaa u fiirso rabbi kfir lii ilaahow aniga iga dhaaf dembiga waliwaalidaya labadayda waalidna ilaahu ka dhaaf dembiga waliman dakhala beytiya mu'minan qofka gurigayga soo gala isagoo mu'minana ilaahu dembiga ka dhaaf maxaa laga dambaysiiyey walilmuminiin walmuminaat ilaahu qof kaste oo mu'mina oo muwaxida oo adiga ku waxidaya dembigiisa dhaaf ilaahu inan kaste oo mu'minad ah oo ilaahay waxidaysa ilaahu dembigeega dhaaf hadaba halkan miyaadan arkaynin adigu markaa tidhi rabbi kfirlii miyaadan mu'min ahayn waa tahay weliwaalidaya ka waran miyayna muminiin ahayn way yihiin weliman dakala beytiya muminan miyayna ahayn muminiin way yihiin muxuu noqonayaa haddaba cadfu cam waa kii hore cagsigii intii dadkii khaaska ahaa xagga hore la mariyey ayaa magac guud iyo dad caam ah laga soo daba tuuray dad caam ah ayaa laga soo daba tuuray adigu waad isticmaashaa waxaad odhanaysaa waryaa war hebelow dadaal baan ku odhanaya war ardayay dadaala kolkaa hebelkani miyuuna ardayda kamid ahayn ardayda ka mid weeyaan laakiin ujeeddo gaaraad usoo saaratayo waa nin ad ka jeceshahay baa laga yaabaa ciddan aad la hadlayso kolkaa laba jeer ayaa doonaysaa isaga inaad amarkan siiso laba jeer buu qofkani u ducaynayaa markaa mar naftiisii weeyaanoo ilaahu aniga ii dhaaf buu yidhi ilaahu muuminiinta haddana u dhaaf buu yidhi muuminiinta waad ku jirtaa oo ducada waad la leedahay muminiinta waad ku jirtaa oo ducada waad la leedahay waxaa loo yaqaanaa cadfu caamin calaa khaas baa loo yaqaanaa wa qaala ilaahay ayaa aayad kale ku yidhi wa qadaynaa ilayhi waxaanu xukunnay daalika alamra amarkaa waanu xukunnay amarkaa waa arrin la xukumay baa la yidhi ana daabira haaulaa'i kuwaa cidhibtooda maqduucun waa la jari doonaa musbixiin markay waaberiisanayaan mar alla markuu waagu u beriyayo ayaa ummaddaa la halaagi doonaa baa la yidhi oo cidhibta loo jarayaa welibana haddaba bal hadalkan u fiirsada labadan jumlo waqadaynaa ilayhi daalika alamra amarkaa waanu xukunnay buu ilahay yidhi waa arrin la xukumay oo go-an oo dhammaystiran arrinkaasi waqadaynaa ilayhi daalika alamra talow arrinkaa la xukumay waa maxay waa arrin nooceeya miyuuna inooga baahnayn arrinkaasi sharax muna inooga baahnayn ilaahay aayadda inta dambe ku sharxay waxaa lagu yihi ana daabira haaulaa kuwaa cidhibtooda maqtuucun waa la goynayaa musbixiin markay waaberiisanayaan kolka waa la halaagayaa wey nimankaa waa la halaagayaayo nini ka bixi maayo wey haddaba hadalkani waxaa loo yaqaanaa hadalka inta dambe waa inta horunbay macnaheegiisii caddaynaysaa kolkaa waxaa la yidhaahdaa waxaa loo yaqaanaa waa alibhaam ama aliidaax bacda alibhaam baa la yidhaha aliidaax bacda alibhaam waa in hadalka la sharxaa oo la caddeeyaa intii la soo qariyey ka hor balaaqada macaani badan buu qodobkaasi leeyahay marka hore naftaada ibhaan baa lagu tuuraya waa lagaa yar qarinayaa marka xigana waa lagu yar hor jiidjiiday horey lagugu sheegi maayo wuxuu sii macaanaadaa markaan horey lagugu sheegin in in yar waxoogaa yar lagu hor jiidjiido kadibna maxaa dhacaya adigoo aad iyo aada ugu baahan oo sugi karila oo naftaadu aad ay u doonayso ayaa lagugu soo tuuraya markaasaa idaaxi lagu samaynaya waxaan xasuustaa maalin baan ayaan xasuustaa hargeysa doorasho laga hadlayay b b cdu ka hadlaysay tabtaa iminka ma arkayseen alidax bacd alibhaam hadalkoogu wuxuu ahaa alidax bacd alibhaam buu ahaa eeg af soomaaligeennu waa leeyahay ummadda oo laga yaabo bil idil inay natiijo sugaysay ayaa la odhanayaa natiijadii galabtaa lagu dhawaaqayaa sidee loo sugayaa natiijadii galabtaa lagu dhawaaqaya warkii waa la sheegaya hadalkaa in horta la sheegayo waa la sheegay laakiin weli ibhaam baa ku jiro cid kala guulaysatay lama laguma sheegin eeg ibhaam baa ku jira kolkaa naftaadu aad bay u doonaysaa inaad waxan ogaato saw maaha idaacaddaa soo gashay dhegaysaan ishe anigu idaacaddaaba dhegaysanayey anoo dhegayso isle ayaan eegay waxay sameeyeen mataqaanaa markii ay arrin ay soo qaadeen buu yidhi hargeyso oo faracaaradood lagu kala badiyey weli ma arkaysa u hor horjiidayahay kuma sheegin waxba wa ogaan kolka inuu ku yidhaha hebel baa bediyey iyo kaasaa laga bediyey ma rabo waxa weeye aliitaax bacda libhaan baa la yidhahdaayo naftaadaa jacayl lagu abuuraya shaygan inaad jeclaato inay naftaada usoo jeedsato ayaa lagu abuuraya kolka caqliga aadamaha ayay ku xidhan tahay nuqdada aadka loogu baahan yahay inaad dadka dareensiiso in lagu kala bediyey inaad dadka dareensiiso in in yar lagu kala bediyey inaad dadka dareensiiso in imika natiijada la sheegayo weli hadda waxba maadan sheegin kolkaa dadku mahaye ujeedada ma hadafka la sheegadaa la hayaa maogtahay kolka alidax bacd alibhaan baa la yidhaahdaa wa qadaynaa ilayhi waanu xukunnay daalika alamra amarkaa waanu xukunnay ana daabira haaulaa kuwaa cidhibtooda maqduuc waa la jari doonaa musbixiin markay waaberiisanayaan alidax bacda alibhaan bay noqonaysaa cantarata bnu shadaad wuxuu yihi fii bacdi riwaayaati mucallaqatihi horta cantarata bnu shadaad in badan inaan soo marnaan umalaynayna cantara ibna falxaa baa la odhan jiray ibna falxaa kolkaa wuu faruurnaa cantara nin faruuran buu ahaayo xaggan ka faruuran kolka waxaa dhacday cantara ibn alfalxa isagaaba isku yaqaanay laakiin dhibaato badan baa ninkan la soo gudboonaatayoo nin gaabanoo wuxuu ahaa aad u malaasanoo xoog badan hooyadii xabashiyad bay ahayd oo reeabtigiiba xabashi ahaa aabbihiina markuu arkay inankiisiioo nin madow ah oo haddana gaaban oo haddana faruuran khalad buu sameeyey aabbihii oo ka dhaartay aabbihiina uu ka dhaartay kolkaa cantana wuxuu ahaa nin abtigiina uu dee xabashi yahay aabbihiina uu ka dhaartay bimacnaa dhinac ugu ciirsada ma lahayn dhinac aabo iyo dhinac hooyo toona hooyadii addoon baa la odhan jiray dhinac ugu ciirsada malahayn lahayn ree cabsi la yidhaha ka soo jeeday markuu odaygu ka dhaaranayana iskama dhaaran jirine wuxuu samayn jiray ilmuhu qaadi jiray ilmaha intuu qaado waktiga xajka la sugi jiray xujaajtu markay isla yimaad layskugu yimaado beydka ilaahay ayuu odhan jiray ilmahaasi wuxuu galana layma sheegto wixii la gaadhsiiyana ma sheegtay buu odhan jiray maalintaa kadib beri bay kala noqon jireen cantare oo aabihi uu iska beri yeelay ayaa reerkoogii reer cabsi geelii laga qaaday ree dubyaan baa ka qaaday markaasay cabsiyiintii isurursadeen wix alla wixii nin uun ahaa ee reer cabsi ahaabaa isurursaday geelaan soo ridnay leeyihiin cantarena waa la tirsaday oo isagu dee reerka dee nin laga takooraybaa ahaa ayaa la tiriyey dagaalkii markii laysku qaaday ayuu aabihi u yeedhay cantare odaygii ka dhaartaa u yeedhay or cantaraw ragga inaga celi buu yidhi markaasuu ugu jawaabo wuxuu yidhi addoommaha biyaha loo dirtaaye dagaalka looma dirta buu yidhi dagaalka looma diro odaygii wuu fikiray markaasuu yidhi war maanta laga bilaabo inanka igaabaad noqoni haddaad inaga geejisee ragga inaga celi cantara nolol uu ka rajo go-ay ayuu is yidhi la soo noqo isagoo isla dee nin nasab le oo la yaqaan baad noqon doontaa ayuu dagaalkii galay dagaalkii runtii aad iyo aad si u qadhaadh ayuu raggii kale u laayay dee waa kan ka warramaya inan ay ilmaadeer ahaa inuu dooni jiray oo loo diiday baa jirtay oo inantiibu kusoo halqabsanayay dagaalku markuu sidaa u bilowday hallaa sa'alti lkhayla beytkani kolkaa wuxuu kamid mid ah taa inanta uu kusoo halqabsanayo hallaa sa'alti lkhayla yabnata maalikin in kunti jaahilatan bima lam taclamii yukhbirki man shahida alwaqiicata ananii arsha alwagaa wa acifu cinda almaqnami wuxuu leeyahay dadka tiknikada wata miyaad wareysatid buu yidhi markaan dagaalka ku jiray haddaad tahay inanay midanan waxba ogeyn dadka xogogaalkaa iiga kaa warrami lahaa buu ku yidhi yadcuuna cantara warimaaxu annaha ashdaanu birin fi labani ldhami yadcuuna cantara wasuyuufu kaanaha lamcu lbawaariqi fi saxaabin mudlimin geesiyo oo dhan unbaa cantara lahaa buu yidhi cantara dagaalka marka lagu jiray geesiyada un ka maqlayay buu yidhi cantarowda iyagoo haya oo ii baaqanaya aniga maaha fulayga war waa geesiga cidduu badbaadinaya yadcuuna waxay ku dhawaaqayeenay u dhawaaqayeen cantara magaca cantara ayay lahaayeen war rimaaxu kiiyay warmuhu kaannahaa aad mooddo ashdaanu bi'rin xadhigan waadaanta lagu xidho ceelka biyaha lagaga soo saaro warmihii ood mooddo xadhka yaryaroo bartaa dee ceel laga soo saarayo oo fii labaani ladhami waran madow laabtiisa haysta xadhka warmihiiood xadhka moodo oo waran madow laabtiisa haysta ayaa cantarow lahaayeen buui war ma garanaysaa faraska madow faraska madow isagaa isku shabahaya isagu nin madow ma ahaa labaanna waa laabta xadkahana seefi seef warmihiibuu ka dhigayaa kolkaa anigoo waran laabtayda intaasoo seefood ay ku dha intaasoo waran uu ku dhacayo dee gaashaan buu ninku sitaa kiay laabtayda intaasoo waran ku dhacayaan ay cantarow ileeyihiin buu yidhi noo soo gurmo beydkii hore waad fahantay yadcuuna waxay u dhawaaqayaan cantara ninka cantare la yidhaah bay u dhawaaqayaan warimaaxu kiyay warmuhuna ka annaha aad moodo ashdaanu bi'rin ceelka xadhkaha biyaha lagaga soo saarto oo fii labaani ladhami fardawada medmadow laabtooda ku sugan yadcuuna cantara cantara ayay u dhawaaqanayaan wasuyuufu kiyoo seefuhuna ka annahaa aad moodo lamcu lbawaariqi hilaaca bigtiisa oo kale oo fii saxaabin daruura ka dhex hilaacaya daruuraha oo mudlimin madow waxaad moodaa seefihiina hilaac waclaynaya ayaad moodaa oo daruur madow ka dhex hilaacaya seeftu kolley dee ninbaa gacanta ku haya ninkaa gacanta ku hayaana kolna korbuu u qaadaya kolna nin kale aytiisii ku dhigaya fallaadhaha cadeedu markay ku dhacaana wac bay odhanaysaa seeftu hilaac buu ka dhigay marka seeftaa cararayse fallaadha cadeedu ay ku dhacayso yadcuuna cantara cantara ayay u baaqayaanay u yeedhayaan wasuyuufu kiyay seefuhu kaannaha aad moodo lamcu lbawaariq hilaac biglaynaya fii saxaabin daruur ka dhex biglaynaya daruurta oo mudlimin aada u madow daruur madow iyagoo isagoo ka dhex biglaynaya haddaba iminka waxa weeye labadan bayd waa isku macno beydka dambe oo dhani maxaa loo soo celiyey waa waa idnaabe waa hadalkiio la dheereeyey e waxaa loo soo celiyey ziyaadada odhanaysa maxay lita'kiid ta'kiidnimaa loo soo qaatayoo waxaa laa doonayaa litaqriiri mana fi nafsi saamic litaqriiri lmacnaa fi nafsi saamic baa loo soo qaatay naabiqat jadi wuxuu yidhi naabiqat aljacdi naabiqat aljacdi waa nin la garanayo si fiican loo garanayo waxa dhacay laba nin baa gabayaaga runtii waktigii rasuulka dee rag badan bay ahaayeene naabiqat aljacdi wuxuu ahaa nin aad gabayaa u ah ilaahay baa khaatimada waafajiyey oo uu islaamay markuu islaamay buu rasuulku hortiisa gabay ka tiriyey oo rasuulkuna ninkuu u duceeyey buu ahaa oo afku kuma go-o ku lahaa ee lahaa isagoo boqol iyo labaatan jira ninkaynu soo marayna ili quroo ka dhacay la waayey ayuu ahaa naabiqat aljacdigan weeye nin kaloo abaalaylo la odhan jiray baa jiray oo aad iyo aad runtii u gabay badnaa horta asalba waxaan gabayga la yidhaahdaa haddaan ilaahay laga baqaynin reerana waa lagu dumin jiray reerana waa lagu cisayn jiray kolkaa gabaygu wuxuu ahaa gabay wana waxna wuu dumin jiray waxna uu nooleyn jiray gabaygu abaalayla ninkan saaxiibkii weeyi waa dee ninkan saaxiibkii naabiqat aljacdi wuu islaamay abaalaylana wuxuu yidhi waan islaamaya markuu maka soo marayo ayay qureeshi fahmeen abaalaylo oo la garanayo qiimihiisa gabaygu siduu ahaa hadduu gabaygaa la islaamo carabi inay ku dayini carabtii gaalada ahayd inay ku dayini oo ninkaasi dad dambe oo de iyagiibaa iyagiibaa diid waxay idiin diidi doona quraysh baa u timid markaasay ku yidhahdeen waryo ahe warni boqol halaadoo imika dhalayaanu ku siinaynaaye iska daa bay ku yidhahdeen diintaa maxamed ha may buu yidhi waan jeclaystay buu waan miisaamay ninkaa hadaladiisa waan jeclaysto waan islaamaya waryo ahe war intaasoo hablood baanu ku siinaynaaye oonu kuu dhisaynaaye halaadna waanu ku siinaynaaye iska da may buu bay ku yidhahdeen hadda ninkaasi khamrada ma ogola khamrada ma ogolo waa xaaraan buu yidhi ma buu yidhi khamrada muu ii diidayaa buu yidhi ha haddaa boqolkiina halaadi siiya buu yidhi boqolkii halaad buu qaatay abaallayla boqol halaadoo markaa dhalaya ka warran boqolkii halaad markii loo xereeyey uu kaxaysay is buu mid fuulay ilaan carabtu geela way fuulaane isagoo mid fuushan ayuu ka soo dhacay qoortay kaga joogsatay oo bartiibuu ku dhintay ifyo baa kolkaa la yidhahdaa isaga ifyo aakhara seeg buu noqday abaaleyla oo dee eh, aakharana nin islaamay oo islaamnimo ay u taallo ma aha adduunkana nin boqolkii halaadee la siiyey kasbaday oo cunay ama caanahoogii cabay ma aha laakiin ninkani wuu ka nasiib badnaa ninkani wuu islaamay sababta ay qureeshi boqolka halaad u siinaysayna wax kale ma ahee garab eh, gabayga diimihiisay ogeyd waxaan xasuustaa oday carbeed baa beri dhalay mataqaanaa lix hablood lixdii hablood baa ku wada guunoobay lix hablood buu dhalay lixdii hablood maxaa dhacay way ku wada guunoobeen inan qura oo laga guursadaa la waayey hablihiioo dee islaama ku dhadhow iminka inay noqdaan ayaa islaantiisaa fikir badnay islaantiisaa ku tidhi waryaahe waa kanoo dee dhibaata inagu dhacday oo hablihiini cid guursata la waaye maxaynu samaynaa ani waxay la tahay hanti badanna ma haysane bay tihi riyar inoo nin gabayaaa ayaynu si fiican u marti qaadi aynu ka farxiniyeen waayo neef adiyay qaleeno nin gabayaa-aa la soo dhaweeyo waxoogaabaa la siiyo gabay buu tiriyey oo ninkii u tirinaya iyo qoysku ka soo jeeday iyo dhaqankiisu waxayihiin lixdii hablooduu dhalay sanadkii gabaygaa loo tiriyey ayaa lix boqor oo boqoradii carbeedihi lixdoodii hablooduu kala guursadeen mar qura lixdii habloodba lix boqor ma aha lix nin warwa lix boqor oo carab ka dhex muuqday ayaa lixdii hablood ka kala buguursaday boqor kastaaba mid buguursaday kolkaa gabaygu waxna wuu dumin jiray waxna wuu soo saari jiray saasay kolkaa uga baqayeen wuxuu ihi naabiqat aljacdi wuxuu yihi saxaabigaasi waa nin saxaabiye alaa zacamaat banu sacdin biani alaa kadabu kabiiru sinifani alaa zacamad waxay sheegatay banu sacdi nimanka reer banu sacdi biannii anigu kabiiru sini inaan da'weynahay faanin inaanan oday tegay oo dhammaaday aan ahay alaa zacamad waxay sheegatay banuu sacdi nimanka reer banuu sacdi biannii anigu kabiiru sini inay da'daydu weyn tahay faanin inaan ahay nin tegayoo geeriyoonaya alaa kadabuuda saw shardayar labada dhinac kama xigto alaa kadabuud waa ictiraado waa hadalka saayidka ah ee iminka gabayga ku jira alaa zacamad waxay sheegatay banuu sacdi nimankii reer banuu sacdi biannii anigu anaa kadabu hadda been bay sheegeene kabiiru sinni inaan ahay oday weynaaday faanin oo geeri kolkaa kusii dhadhow oo geeriyoonaya inaan ahay halkaa haddaba waxaad haysaa siyaado ayaa ku jirta ictiraad ictiraad baa la yidhaahdaayo sababta siyaadadaasi ay meesha usoo gashay waa lilisraaci litambiih waxaa lagugu baraarujinayaa calaa kadibi man ramaahu bilkibar dadka weynida ku sheegay dad been sheegaya inay yihiin baa lagugu baraarujinaya qaala xuaya xuayana wuxuu yihi tazuuru fatan yucdi cala alxamdi ma lahu waman yucdi ahmana maxaamidi yuxmadi xudaya nin wanaagsan ma ahayn gabayaaga eeg ninka laftiisu nin muslima buu ahaa saxaabadana soo gaadhay ayuu ahaa laakiin cutayca waxaan loogu noolaanaynin uu cayb badnaa cayb badna adduunka intaan arkayay nin wax caaya soomaaliya iyo carabiba nin wax ku caaya intaan arkayay xutay oo kale aanu kullii maanan arag xutay-a nin u dhigmi kara maanan arag cayda gabaygiisa gebigiisuba cay unbu ahaa waxaadan eegi karayn oodan dhegaysan karayn oodan akhrin karayn hal gabay buu leeyahoona is jiri war malaha ninkii xutay a ma lahayn gabaygan gabay wuxuu leeyahay laakiin lagu tiriyo inuu yahay min cuyuuni shicri lcarabi indhaha gabayga carabta ah ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay gabaygaasi xudaya awaa ninka abibakar caayey abibakar saxaabigii abibakar ka waran ninka caayey afka la galay ninkaasi ma biimuu leeyahaad u malayn xudaya waa ninka caayey baro saabkii uu zibriqaan la odhan jiray zibriqaan binu beder la odhan jiray cumar bin khaaab xudayca ah, waa ninka caayay ummadda cid una malaha wax ka sheeginba oo iska yaraydba waktigiisii way la soo fogaato islaantiisu gabay cay a u tiriyey markii dambe xaaskiisii hablo uu dhaldhalayna gabay cay uu u turiyeyoo cumarow buu yidhi shimbirihii keliyaha kuuskuusnaa ee kii biilin jiray aad ka xidhay talow yaad ku hadlaynaysaa buu yidhi shimbiraha keliyaha kuuskuusan maad garanaysaa hablihiisii weeyaan ee cubka yuuyubnaa buu leeyahay ee geedii baadiyo biyatoona aan haysanin kii biilin jirayna adgodka madow kaga riday uu ka naxay cumar gabaygaa runtii markuu jiriyey waa la soo daayeyba cumar uu soo daayey cumar baa la yidhi waa xidhay markii uu dadka addeyn waayey buu xidhay markaasuu gabayga dhexdiisa ayuu kasii ayuu ka hadlay gabayganu kasoo tiriy hablahana uu ku caayayo hablahana uu shimbiro yaryaroo bilaabaada ayuu ka dhigay oo keliya kuuskuusanoo cudiyuubanoo kii biilka u keeni jirayna cumaruu ka xidhay ar cumarow maad aniga iskaba kay xidho oo buu yidhi kuwaa miyaadan habaarkooga ka baqaynin shimbiraha madan habaarkooga ka baqaynin buu yidhi ilan kii biirin jiraad ka xidhay cumar baa naxay oo u yeedhay waan ku sii daynaya idhegayse buu yidhi sharafta islaamkan kaa iibsanaya hoo saddexdaa kun buu yidhi saddex kun oo dee lacag qaaliya berigaa ahayd ayuu u dhiibay cumar saddexdaa kun hoo waa sharaftii islaamkaun kaa iibsaday buu yidhi haddaad nin dambe caydana carabkun baan kaa jari caruurtaa iga gaajoon buu ku yidhi cumarow haddaan dadka cay waayo caruurtaa iga gaajoona baalka waa ku shaqaystaa saddexda kun baa loo dhiibay intuu cumar noolaal nin dambe ma laakiin ninka xaaskiisa caayay ee hooyadii caayay ee aabihii caayay ee isagu iscaayay isagaa maalin is arkay gabayganuu isku sameeyey la yidhaha fa qubixa haada alwajhu waqubixa xaamilu alla wejigaasi xumaa buu yidhi kuu ku yaallaa ka sii daran kuu ku yaallaa waa isaga ma og tahay xotay a nin dad reebay ma ahayn intaa aan sheegnay aan idin leeyahay intaasoo caybuu sameeyey waa inaha ugu fudfudud aan is waa la sheegi karaa ama masaajid baa laga sheegi karaa weeye waxa kaluu sameeyey waxyaaba waaweyn baa jira oo xutay alahaa waxaa la yidhi gabaynimadiisa siduu gabayga ku ahaa haddii ayna caydiisu badnayn safka hore ayuu ku biiri lahaa baa la yidhaha tزuru ftn yucطi عlى اlxamdi ma lahu wman yucطi aثmana maxamidi yuxmadi tazuuru ama tazuulu waxaad ziyaaranaysaa fatan inan sawdiga inan ziyaaranaya buu yidhi inanka oo yucdii bixiyo cala alxamdi ammaanta maalahu maalkiisa oo dhan inan ammaanta maalkiisao dhan ku bixiya ayaad buuqanaysaa buu yidhi waman yucdi ninka bixiya ahmaana almaxaamid lacagaha laysku ammaano ninka bixiyana yuxmed waa lagu xamdin doonaa hadaba ma arkaysaa beydka shadrigiisa dambe ayaa gebigiisuba la macnaa shadrigiisa hore tazuuru waxaad ziyaaranaysaa buu yidhi fatan wiil baad ziyaaran wiilka oo yucdii ku siinaya cala alxamdi markaad ammaanto maalahu maalkiisa ku siinaya inan mar alle markaad saa u amaanto maalkii ku siinayaad buuqanaysaa shadriga dambena intaa unbuu la macno yahay oo wuxuu yidhi waman yucdi ninka bixiya ahmaan almaxaamidi ammaanada lacagtooda ninka bixiya marka lagu amaanaba lacagtii yarayd ninka iska bixiya yuxmed waa lasii amaani uun haddaba labadan shadri shadriga dambe ujeedada loo soo celiyey maxay noqonaysaa waa nambarkaa shadrigiisa dambe maxaa loo soo celiyey waxaa loo soo celiyey tawkiidoo kale si shadriga dambe uu shadriga hore tadyiil baa horta la tadyiil tadyiil siyaadada tadyiil baa la tadyiilka macnihiisuna waa atawkiid baa la yidhaha tawkiid kolkaa waa jaarin majralmasel ba la yidhaha haddii hadalka inta tawkiidkii macnaha ay mustaqil la noqonayso imika waman yucdi amaan almaxaamidi yuxmed waa hadal sida maahmaahdo kale u shaqeeya kolkaa jaarin majra mael baa la yidhaha markuu keligii uu macno samaynayo hadduuna keligii macno samaynayna waa beydka soo socda oo jaarin majralmael ma aha sida maahmaahda uma shaqaynayo wa qaala bnu lmuctaz wuxuu yihi yasifu farasan ibnu lmuctaz waynu soo marnay waxa weeyaan khaliifu yowmin walayla afar iyo labaatan saacadood buu caalamkiis caalam lislaami haystay afar iyo labaatan saacadood buu hogaaminayay caalam alislaami intii ka dambaysayna waa la dilay inta la qabtay ibnulmuctaz muxuu ihi gabayaa caana buu ahaa caalamkao dhan qaylaa ka soo yeedhay maalintii ninkaa la yidhi waa la qabtay marki a qaala bnu nubata baa ka horeeya miya waa runtii wa qaala bnu nubat wuxuu yihi ibnu nubata asacdi wuxuu yihi lam yubqi juuduka lii shaya uamiluhu taraktanii asxaabu dunya bilaa amali wuxuu yidhi lam yubqi junduka lii shay-an uaamiluhu taragtanii asxabu dunyaa bilaa amalin lam yubqi iima soo reebin juuduka deeqdaadu lii aniga shay-an waxba iima soo reebin uamiluhu aan idi diisho warniyow deeqsinimadaadu shay aan ididiishaba iima soo reebin horta nolosheenna ma og tahay inay ididiliya baaba tahay noloshu waxa weeye inaad waxweydo waxaas aad u heli lahaydna aad ku fikirto maanta waxaad doonaysaa waxoogaa yaroo lacaga haddaad intii aad doonaysayba aad hesho maxaad idi diilan dee waxaad u baahnaydba haddaad halkan ku haysato maxaad idi diilan qoladan gaale islaynaysa ama guryaha daaqadaha iska soo tuuraysa ama isdilaysa noloshoodiibaa qimadiibay gaadheen qimadii markay gaadheen dhinacay u socdaan bay waayeen dee kolkaa waa inay islaayaan saw maaha ama isdilaan saw ma aha waxaa loogu talagalay nolosheennan inaad waxna hesho waxna weydo maalinna inaad gaajooto maalinna aad dheregto ayaa loogu talagalay himiga inaad himi yeelato meelaad ku fikirto sanadka maxaad isleedahay he waxaad isleedahay sanadka waxoogaa inaad xajka ku tagto ururso waxba iskugu kaa gaari la sanadka maxaad isleedahay baloor yar iibso eeg waxba isku kaa gaari la ma war nolosha war inaad noolaatay tani kamid tahay inaad waxhesho waxna weydo waxay kamid tahay inay noloshaadani ay caadi kuusii noqoto kolkaa ninkani nin buu ka cabanayaa cabanayayo deeqsinimuu kaga cabanaya wuxuu wax kastoon idi diilanayeyba fadhigaada igu keentay buu yidhi wax kastoon rabayba fadhigaad igu keentay dee waxaan idii diishaaba ma jiro buu yidhi adduunkii seenu noolaada haddaa lam yubqi ma reebin juuduka deeqsinimadaadu lii aniga shay-an waxba iima reebin uamiluhu aan rajeeyo wax alla waxaan rajeeyood ii reebtayba ma jirto buu yidhi taragtani waad iga tagtay asxabu dunya anigoo adduunyada la saaxiibay bilaa amalin ididiilo la-aantii adduunyada waan iska noolahay waxaan ku ididiilanayaana ma jirto buu yidhi war miyaadan arkay taragtani asxabu dunya bilaa amalin hadalkani inuu tawkiidinayo hadalka hore ee lam yubqi juuduka lii shayan waamilhu way istawkiidinayaan mana aha jaari majral kii dareeraye jumladan dambe ta hore kama maarmayso wa qaala bnu lmuctaz wuxuu yidhi yasifu farasan isagoo tilmaamaya faras yaruu leeyahay farasuu lahaa ayuu doonayaa inuu tilmaamo sababnaa alayha daalimiina siyaaطana fadarat biha aydiin siraacun waarjulun sababnaa waxaanu ku dul shubnay calayha faraska dushiisa siyaadanaa shaabuugyada yadii baanu la gallay faraskii fataarat bihaa waxaa duuliyey aydin qacmo ayaa duuliyey siraacun wada degdegaya wa arjulun iyo luga yaryar ninkani wuxuu tilmaamayaa faras yaruu fuulay faraskii uu fuulay ayuu doonayaa shaabuuggii markaanu sidaa ula dhacno ayay lugo iyo qacmo duuliy gebigiisuba wuu duulayba buu kuleeyahay faraskii ilan shaabuuggii baanu ula dhacaynaaye qacmahan iyo lugahan ayaa duulinaya hadaba faraskan inuu orod badni ku ammaano ayuu doonayay faraskan muxuu ku ammaanayey orod badni inuu ku ammaano ayuu doonayey laakiin gabayga waxa soo yara dhex gelay erad erey yaroon ammaan ahayn waxa weeye ereygaasi sababnaa alayha siyaadana sababnaa alayha waa maxay shaabuug baanu la dhacnay sow maha ka dheeraynaya ma shaabuug baa lagu dhuftaa goormaad shaabuuhub shaabuugga u baahataa markuu gaabiyaad usha u baahataa sow maaha haddaba shaabuug baanu la dhacnaydan uu gabayga ka bilaabay isagoo doonaya inuu ku ammaano farasku inuu dheereeyey shaabugla dhiciddana ina moodsiinaysa faraska faras xun oo gaabinaya inuu yahay kolkaa ixtiraas wax la yidhaha meesha siyaadada ixtiraas buu ka dhigay waa dhaalimiin shaabuug baanu la dhacnay dhaalimiin anagoo dhaalimiina muxuu uga jeedaa dhaalimiin dulmigani waa maxay faraska shaabugan aanu la dhacayna xaqigumaanaan lahayn in aanu ula dhacno farasku wuu dheeraynaye ma gaabinaynin kolkaas siyaadadu waa dhaalimiin siyaadadu waa maxay dhaalimiin weeyaan kelmadda saa'idkiihi kolkaa siyaadada ixtiraas baa la yidhaha ixtiraas jumladu waxay ku moodsiin karto ayaa lagaaga dhowraya ama se lagaaga ilaalinayaaba sababnaa calayha waxaanu la gallay daalimiina annagoo dulmi samaynayna siyaadanaa shaabuugyadayadii baanu la gallay fa daarad bihaa waxaa duuliyey aydin qacmo siraacun wada degdegaya iyo wa arjulun lugo ayaa duuliyey markaa lugo iyo qacmo ayaa duuliyey buu yidhi wuu duulayoo lugo iyo qacmo ayaa duuliyey albaxth carabta arday waxaad soo garatay fii maa sabaqa wixii horreeyey macna aliijaaz iijaaska macnihiisa wa nuriidu hunaa halkanna waxaanu doonaynaa an nashraxa laka inaanu kuu sharaxno nowcan aakhara nooc kale oo min alasaaliibi asaaliibta ah oo yuqaabiluhu ka soo horjeeda wa yudaaduhu didkiisa ah fatasiidu fiihi waxa ziyaadaysa alalfaadu alfaada ayaa cala almacaanii macaanida ka ziyaadaysa liqaradin balaaqiyin ujeeddo xagga balaaqada ah aawadeed ta'amal waxaad ka fikirtaa almithaal alawal namberka koobaad tajid waxaad heli doontaa lafda ruuxi lafdiga ruux ah fiihi zaa'idan isagoo zaa'id ku ah lianna macnaahu macnihiisu daakhilun wuxuu soo gelayaa fii cumuumi lafdi lafdiga cumuumkiisa almadkuuri qabla ee hortii la sheegay wahwa almalaa'ikatu waana malaa'igta wandur waxaad eegtaa في lmithaali الثاني numberka labaad tajid waxaad helaysaa ana lafda lii waliwaalidaya zaa'idun aydana inay tahay lidukhuuli macnaahu macnihiisaa soo gelaya في cumuumi lmuminiin wlmuminaat wakadalika saasoo kaleu yashtamil u koobsaday kullu mihaalin tusaale kaste oo min alamhilati albaaqiya kuwa soo hadhay ihi calaa ziyaadatin lafdiya ziyaado xagga lafdiga ah satacrifuhaa waad garan doontaa fii maa yaati waxa soo socda wasataraa aydan waad arki doontaa ana haadihi ziyaada ziyaadadani lam taji cabathan inayna ciyaaru imanin wainamaa jaaad waxay u timid lilaiifatin laiifad min alaaa'ifi laaaifta albalaagiyati balaaqada ah allatii taasoo taziidu kordhinaysa qiimata alkalaam kalaamka qiimihiisa wa tarfacu kor u qaadaysa min macaaniihi macnihiisa wa adaau lkalaami hadalka oo la guto calaa hada lwaj wejkan loo guto yusamaa waxaa lagu magacaabaa inaaban inaab baa lagu magacaabaa irjic waxaad u noqotaa ama aad u laabataa ila alamhilati tusaalayaasha u laabo wabxad fiiha waxaad ka raadisaa waaxidan waaxidan mid mid tajid waxaad heli doontaa duruqa alidnaab idnaabka iyo hadaldheerida duruqdeeda fiiha dhexdeeda ah mukhtalifa iyadoo wada kala duduwan fa dariiquhu dariiqiisu fi lmithaali alawal namberka koobaad waa dikru lkhaasi khaas baa la sheegayaa bacda alcaami caamka dabadii faqad khasa allahu subxaanahu wa tacaala ilaahay baa kusoo khasisay alruuxa bidikri baa lagu khasisay wahwa jibriil waana malakuljibriil maca anahu isagoo oo hadda malagu daakhilun gelaya fii cumuumi lmalaa'ika takriiman lahu si loo sharfiyo wa tacdiiman loo weyneeyo lishanihi kaanahu waxaabad moodaa jinsun aakhar inuu yahay fafaa'idatu ziyaada ziyaadada faa'iidadeedu haahunaa halkeennan atamwiih waxaa lagugu baraarujinayaa bishani lkhaas khaasku shaniga iyo qiimaha uu leeyahay wa ariiquhu dariiqiisu fi lmithaali thaani nambarka labaad waa dikru lcaami bacda alkhaas caamkii ayaa faqad dakara allahu subxaanah ilaahay ayaa xusay almu'miniin iyo wlmu'minaat wa humaa iyaguna lafdaani waa laba lafdi caamaani oo caam ah yadkhulu fii cumuumihima cumuumkooga waxa soo hoosgelaya man dukira cidda la sheegay qabla dalika intaa ka hor walgaradu ujeeddada min hadihi ziyaada laga leeyahay ifaadat shumuul weeyi in shumuul iyo cumuum la faa'iideeyo maca alcinaaya kiyoo lagu dadaalayo bilkhaas lidikrihi markii la sheegay maratayn laba jeer maratan waxdahu baa la sheegay wa maratanna mundarijan isagoo hoos gelaya taxta alcaam wa dariiquhu dariiqiisu fi lmithaali haalit nambarka saddexaad aliidaax bacda alibhaam waa in wax laguu caddeeyo intii lagaa yar qarqariyey kadib faina qowlahu tacaala ilaahay qowlkiisa ana daabira haaulaai maqduucun musbixiin ilaahay yidhi idaaxun waxay caddaynaysaa lilibhaami ibhaamkii alladii ibhaamkii iyo qarintii tadamanahu uu sitay lafdu lmr wadalika waa liziyaadati taqriiri lmacna macnaha ayaa la doonaya in lagu sii sugo fii dihni saamic bidikrigii marka la sheego maratayn laba jeer maratan mar calaa ariiqi lijmaal si ijmaal uu ku jiro walibhaam iyo qarin wa maratan marna calaa ariiqi liidaax wa tafsiil marna si iidaax iyo tafsiil uu ku jiro wa ariiquhu dariiqiisu fii beytey cantara cantara labadiisa beyd markaan eegayno atakraar waa in la celceliyo litaqriiri lmacnaa macnaha ayaa lagu sugayaa fii nafsi saamic ninka saamica naftiisa wa tabiitihi waa lagu adkaynaya wayadhar hada alqarad qaradkani wuu muuqanayaa fi lkhadaabati ayuu ka muuqanayaa khudbadaha wa fii mawdini lfakri meelaha faanka walmadxi meelaha ammaanta walirshaad walintaar meelaha hanuuninta iyo digidda waqad yakuunu takraaru takraarku wuxuu noqon karaa lidawaacin ukhra ujeedo kale minhaa waxaa ka mid ah taxasur qoomamo kamaa fii qowli alxuseyn ibnu lmuayr ninkii la odhan jiray yarfi isagoo u barooranaya macan ibnu zaaida macan ibnu zaaida ilaahay ha u ayuu u barooranaya markaasuu gabaygan tiriyey فيا قبر معن أنت أول حفرة من الأرض خطت للسماحات موضعان ويا قبر معن كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مترعان وعرف يا قبر معن بوي ورننك معن ليلا قبري سو anta adigu awalu xufra godkii koobaad baa tahay ee min ardi dhulka ku yaalay godkii koobaad ee dhulka laga qodo ayaa tahay ee khudad loo jeexo lisamaaxati deeqsinimada mawdican meel war qabrigana waxaa tahay buu godkii koobaad ee deeqsinimada lagu aaso ilain macniga lagu aasay baa deeqsi ahaaye wayaa qabra macnin macni qabrigiisaw kayfa waarayta sead u qarisay juudahu deeqsinimadiisii waqad kaana minhu wuxuu ahaa alberu berriga iyo walbaxru baduba mutracankii ay ka buuxsantee qabrigii buu la hadlayaayo wuxuu yidhi ninkan yaree lagugu riday seed u qarisay ilan deeqsinimadiisa bad iyo berri baa la buuxsami jiray adigoo qabrigaad markaa qarisay ninkii waa sidee buu yidhi wa minhaa waxaa kamid a duululfasli baa kamid a hadalku hadduu dheeraado waa in lasoo soo ceshadaa duululfasli weeyaan ujeedaduna kamaa fii qowli shaacir oo kale laqad calima alxay لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها wuxuu yidhi laqad calima waxay ogaadeen waa dhaare alxayu reerkii alyamaanuuna reer yamaneed annanii anigu idaa qultu markaan idhaa amaa bacdu markaan idhaa anii khadiibuhaa inaan khadiibkooga ahay war reer yamaneedoo dhani waxay og yihiin haddaan amaa bacduba idhaa waxaan soo wataa inuu khudbad yahay oo iska garanayaan buu yidhi laqad calima waxay ogaadeen alxayu reerkii alyamaanuuna reer yamaneed annanii anigu idaa qultu markaan idhaa amaa bacdu markaan idhaa annii khaiibuha inaan khaiibkoogii ahay ereyga soo la soo celceliyey ma arkaysa annii baa la soo celceliyey shadriga hore muxuu ku dhammaaday shadriga hore muxuu ku dhamaaday annii buu ku dhamaaday shadriga dambena idaa qultu amaa badu maxaa ka dambeeya annii khaiibuha annii kolka annii maxaa loo soo celceliyey war duululfasli baa dhacay maadaamuu duululfasli dhacay waa in ereyga la soo celceliyaa dee wa dariiquhu dariiqiisu fi lmithaal alkhaamis nambarka shanaad alictiraad waa ictiraad ictiraadku waxa weeye hadal saa'id oo jumlada lagu soo yar dhex tuuro wahwa an yu'taa waa in lala yimaad fii ahnaa'i alkalaami kalaamka barhtankiisa ow bayna kalaamayni amaa laba hadal barhtankood mutasilayni oo xidhiidha filmacnaa xagga macnaha bijumlatin jumlo waa in lala yimaad ow agtara wax jumlo ka badan baa lala imanaya laa maxala lahaa min alicraab oon icraab xagga maxalka ku lahayn liqaradin ujeeddaa loola iman yaqsidu ilayhi uu u qasdayo albaliiqu ka balaaqada lihi fa jumlatu alaa kadabuu qad jaa-ad way timid fii beyti naabiqa ayay timid bayna ismi inna ismiga inna iyo wa khabarihaa khabarkayga barhtankooga lilisraac bay u timid si loo soo dedejiyo ila tambiihi in laisku baraarujiyo calaa kadibi man kii beentiisa ramaahu ku toogtay bilkibari weyni waqad yakuun wuxuu noqon karaa min aqraad lictiraad ictiraadka ujeedooyinkiisa alisraac in loo degdego ila tanbiihi in lagugu baraarujiyo naxu ina allaha ila tanziih weeye tanbiih ma ila tanziih nazahaad ina allaha maxaan ka dambaysiinaya tabaaraka wa tacaala latiifun war tabaaraka wa tacaala miyayna ictiraad ahayn waa kolkaa tanziih baa loo keenay ina allaha subxaanahu wa tacaala baad odhanaysaa subxaanahu wa tacaalaadu hadalkii wada socday bay soo kala dhex gashay waa litanziih ilaahay baad doonaysaa inaad ku taqdiisiso waqad yakunu liducaa ducana way noqon kartaa maata raximahu llahu tacaala caliyu raximahullah ka waran ictiraad miyayna ahayn war waa liducaa markaa ah. inii anigu waqaaka allah allaha ku badbaadiye mariidun waa butaa waan bukaa war anigu allaha ku badbaadiye adiga ee waan bukaa wa dariiquhu ujeedadiisu fi lmithaaleyn labada tusaale asaadis wa saabic atadyiil waa tadyiil tadyiilku waxa weeye tacqiibu ljumla jumladaad ka daba keeni bijumlatin ukhraa jumlo kale oo tashtamil koobsata calaa macnaaha macnaheegii koobsata tawkiidan laha si loo tawkiidiyo fa ina almacnaa macnuhu fii kila lbeytayni labada beydba qatama uu dhammaystirmay fi shadri lwal buu ku dhammaystirmay uma duyila farq baa looga dhigay bishadri thaani litawkiid si loogu adkeeyo wa idaa ta'amalta markaad ka fikirto atadyiila tadyiilka fi lmihaalayni labada namber wajadta baynahumaa dhexdoodaad ka heli bacda alkhilaafi khilaaf yar wadalika ana tadyiila tadyiilku fi lmithaali alawal namberka koobaad mustaqilun gooni buu la noqonayaa bimacnaahu macnihiisa laa yatawaqafu fahmuhu fahamkiisu kuma taagna calaa fahmi maa kii fahamkiisa qablahu ka horreeyey wa yuqaalu lahu waxaa la odhanayaa inahu jaarin majra lmathal baa la odhanayaa ama fi lmithaali haani nambarka labaad fahuwa gayru mustaqilin lama gooni noqonayo bimacnaahu macnihiisii id laa yufhamu lgaradu qaradka lagama fahmayo minhu xaggiisa ilaa bimacuunati maa qabla hadalka hore oo dee kuu kaalmeeyo mooye wayuqaal lihada nooc noocan waxaa lagu magacaabaa inahu ayru jaarin majra maal sida maahmaahda midaan u shaqaynaynin baa la yidhaahdaa ta'mal waxaad ka fikirtaa ardayow almithaal alakhiir numberka ugu dambeeya ka fikir tajid waxaad heli doontaa annana inagu low asqadna haddaan xadafno minhu xaggiisa kelimata aalimiin latawahama saamicu ka dhegaysanaya wuxuu moodayaa ana farasa bna almuctas faraska ina muctas kaanad inay ahayd beliidatan mid liidata tastaxiqu oo xaq u mudatay adarba garaaca wahada kana khilaafu lmaqsuud weeyana waaba la ammaanayay wa tusama hadihi ziyaada ziyaadadan waxaa lagu magacaabaya fi lbeyti beytka dhexdiisa ixtiraasan ixtiraas weeyaan waa ilaalin wakadalika saas oo kale u ahaaday kullu ziyaadatin ziyaado kaste oo tajii-u imanaysa lidafci maa kii si loo celiyo yuuhimuhu lkalaamu kalaamku uu ku oo mimaa laysa maqsuudan waxaan maqsuud ahayn alnaabu inaabku ziyaadatu lafdi waa lafdiga oo bata cala lmacnaa macnaha ka bata lifaa'idatin hadduu ligayri faa'ida yahay mataqaanaa ziyaadadu tadwiil baa la yidhaahdaa waa ceeb inta badan ma wanaagsana alnaabu inaabku ziyaadatu lafdi waa lafdiga oo bata cala lmacnaa macnaha ka bata lifaa'idatin laakiin uga bata hadduu ligayri faa'ida yahay waa tadwiil oo ilahay kalaamkiisa lagama helaba ilahay kalaamkiisa ma siyaado bilaa macnaa jirta may siyaado bilaa macne ilahay kalaamkiisa miyay ku jirtaa ya kuma jirta ilahay kalaamkiisa subxaanahu wa tacaala haddaad culimo qolada tafsiirka iminka me yaa kamid a bal waxaad eegtiin ilaahay markuu leeyahay naaraha markuu ka hadlayo ilahay wuxuu yidhi laa tubqi walaa tadar waa isku macno ma nidhaahnaa laa tubqi walaa tadar bal waxaad soo baadhin aayaddaa laba erey baa soo noqday oo qofka bilowgii uu moodayay inay isku macno yihiin laa tubqii waxba ma reebaysa naartu walaa tadar waxna kama tegayso macnaha ay labadaa aayadood ay tilmaamayaan ma soo kala tawjiihin kartaa ma soo baadhi kartii bal soo baada laa tubqi walaa tadar ilain ilaahay kalaamkiisa kasoo heli mayno shay saa'ida oo macno la-aana kasoo heli mayno waa inaynu aragnaa erey kastiba halkii loogu talagalay ee ku habboonayd inuu dhacay waxaa ka mid a dikru lkhaasi bacd alcaam wltabih waxaa lagugu baraarujinaya alaa fadli khaas khaaskuu qiimuhu leeyahay bada waa dikru caami bacda alkhaas waa liifaadat lcumuumi cumuumku si uu faa'iideeyo maca alcinaaya kiio cinaayadahee loo loo qastayo bishani lkhaas alidax bacda alibhaam ujeeddadu waa litaqriiri lmacnaa macnaha si loogu sugo fii dihni saamic daalka waa atakraar loo soo celcelinaya lidaaci ka tamkiini lmacnaa min anafsi naftaadaa la doonaya macnuhu inuu makansado wa ka taxasur sida qoomamada wa ka tuuli lfasli halkaasi waa fasli aniga daad buu iga dhigaya wa ka fadli buu i yidhi fadli fadli maahe waa saad weeyaan maxaa loo baahnaa in laga dhigo fasli yuu saxay wuu kuu saxay adiga soo okay wa ka fasli weeyaan daad hamoodina alictiraad wahwa an yutaa waa in lala yimaado fi ahnaai lkalaami hadalka bertankiisa aw bayna kalaamayni laba hadal bertankood mutasilayni oo xidhiidha filmacnaa xagga macnaha bijumlatin jumlo waa in lala yimaad ow aara wax jumlo ka badan waa in lala yimaad oo laa maxala lahaa min alicraab aan maxalka icraab ku lahayn atadyiil wa huwa tacqiibu ljumla waa in jumlada laga soo daba tuuro bijumlatin ukhraa jumlo kale oo tashtamil koobsato calaa macnaha macnaheega tawkiidan lahaa si loo tawkiidiyo wa huwa qismaani labuna u qaybsamaya jaarin mid dareeraya oo u soconaya mathal sida maahmaahda waa in istaqala hadduu uu gooni noqonayo macnaahu macnihiisu waistaqnaa uu ka maarmayo camaa qablah wixii ka horreeyey iyo hayru jaari majra maal ku aan ku dareersan oon u dareersanin sida maahmaahda in lam yastagni hadduu ka maarmi waayo camaa qablah alixtiraas wa yakuunu wuxuu noqonayaa xiinamaa yaati lmutakalim mutakalimku markuu la yimaado bimacnan macno yumkinu suurtageluu yahay an yadkhula calayhi inuu soo galo fiihi dhexdiisa lowmun canaani oo fa yaftinu lidalika arrinkaasuu fahmayaa wayaati wuxuu la imanayaa bimaa yukhallisuhu minhu wax ka ka fakinaya amaa u diidaya fahamkaa ah khaldan u diidaya ayuu la imanayaa insha allahu tacaala bartaa hainoogu joogo wallahu aclam